sababtoo ah cilmigi waa qudro samcigii waa basar basarkii waa kalaam qof walbaa wuxuu leeyahay shuuyitkal qof walba waa ogyahay uma inahu mutanaaqid mutanaaqid weeye sababtu wuxuu mutanaaqid ku yahana waxaa weeye haddii alla subxaana wa tacaala oo jiritaankiisu ay waajib tahay haddousa lahayn sifooyin tumayizuu can gayrihi waajib ma noqonayo marka sababtoo ah cidda sifaadka oo dhan haddii laga dhartiro daatada waxay noqonay mumtanicu lwujuud markaa sifadoo dhan aad intirtid ee cidaad sheegay cidaan jiri karin bay noqonaysaa ma garad marka waajib lwujuud ma noqonaayo ma garad marka wuxuu yidhi uma inahu mutanaaqid waayo isaga laftiisa ayaa isgurinaayo fa inahu injawaza dalika dalik hadduu arrintaa banneeyo inay sifaatkii ay isku mid yihiin wahiya caynu daat ay tahay haddii oo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 wa kalaamuhum ma hadalkooda wa nusuuluhum degitaankooda waistiwaauhum nacam wa hada alkalaamu laazimu lahum fi lcaqliyaat halkan marka waxuu rabaa sheikhu inuu qoorta uga xiro gaar ahaan nimanka oo maanta ma arkaysaa sifaatka qaarna suga qaarna diida ayuu rabaa inuu ku ilzaamiyo inay sifaatka dhan ay wada ogolaadaan نعم يعني أن التسوية بين جميع الصفات مع اعتقاد عبد عدم التمثيل لازم له عقلا ونقلا saas hore inuu yidhaahdo wa hada alkalaamu laazimun lahu kalaamku ishaaraya waxa weeye in sifaadka dhan la ekeeyo iyadoo la ictiqaadsan yahay sifaadka inaan tamthiil uusan ka dhalan laazimun lahum caqlan wa naqlan laazim bay ku tahay ma inkiri karaan haddii kale tanaaquday ku dhaxayaan siriqay marka ay ku jiraan kama baxsan karaan wa hada alkalaamu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 wuxuu laaziminayo eh, fii maa abatahu wixii uu sugay oo xujada uu xujaysanaya haddii lagu laasimiyo wa laga dalbo bilfarqi inuu farqi u kala yeelo bayna almaxduuri waxaan midaan uu ka digtoonya ou sugu la-yahay oo macnaha uu ka digtoon yahay ou tan uga cararaayo tanna uusan uga cararo u sugayo fii hada wa hada lam yajid farqan baynahumaa farqan wax farqi u dhexeeya ma laha yaa uga jeeda idaa ulzima يا ميت ها إذا ألزم فيما نفاه يصح saas weeyaan ha idaa ulzima naam ha nadiiru waay sax ay sax idaa ulzima haddii la laazimsiyo fiima nafaahu wuxuu anfiyo oo min asifaati alati jacala biha kitaab wasuma nadiiru maa yalzamuhu wuxuu isagu laaziminaayo fiima akbatahu wuxuu sugay mid lamida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 tanaaquduhum isburintooda fi libaati isku buriyaan faina man ta'awala nusuusa qofka nusuusta ta'wiilsada calaa macnan min almacaani macno oo macaanida ka mid a ah, allatii taasu yuhbituha uu sugayo maalan riladii ayuu wuxuu ku ta'wiiliyey tawaabsiinuu ku alif oo in la isaabinayo tawaabtii lafteeda waxaa laga dhalinaya tashbiih laga dhalinaya oo leeyahy midaad ka carartaa kana tana halkay joogta xaggeed u cararaysaa faina man ta'awala nusuusa calaa macnan min almacaani alladii yuhbituha uu sugaayo fainahum idaa sarafuu nasa nafka hadday sarfiyaan oy leexiyaan can ilmacna aladii macnihi huwa muqtadaahu ay keenayo oo matalan maxabadii ay macnaheedii xubbiga ay ka aleefiyeen ilaa macnan aakhara oo hawaabin ah lazimahum waxaa ku laazimaya fi lmacna almasruuf ilayhi macnaha loo sarfiyey oo xataa hawaabin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 tinayro qofku waxa u iisho oo imaa maslaxo uu kusoo ceshanayo ama madaro uu isaga difaacayo ee marka maxaad leedahay nacam kaana wuxuu ahaaday maa yalzamuhu wuxuu ku laazimay fi idaarati iraadati nadiiru ayuu noqonayaa nadiira uu noqonaya maa yalzamhu waxaa ku laazima fi lxubi xubiga iyo walmaqti iyo waridaa iyo wasakat haye haddana wuxuu yidhi hawaab hadduu ku fasiro iraadadii uu ka jujiro walow fasara dalika bimafcuulaati wuxuu alla sameeyey hadduu ku fasiro oo ihaabintii lafteedii ah ilaa hadduu alla hawaabiyo oo qofkii uu janno geli ama naartii jannadii uu ku hawaabiyo allah naga dhigin ama naartii uu ku ciqaabo alciyaadu billah soo khalqi soomaaha wax ilaahay abuura soomaaha kowna adqalahu ljanna wa ataaba waa khalqi waay soo khalqigaasu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 ama ou maaratay almusiibu lmucaaq kan sawaabin ou xiqaabay eh. macnaa sawaabta xiqaabka waxay ka dhalanayaan imaa ficil ou jecel yahay ama u caraysan kan ama wax sawaabinay ama wax xiqaabinay nacam fahuwa min asbatu lficla ficilka sawaabinta iyo xiqaabida ay sugaan mil cala mitli lwajh almacquul sidaan la yaqaano oo abaalmarinta caadiga iyo ciqaabida sida xabiska waxyaalahaas la yaqaano fi shaahidi sida loo arkaayo lilcabdi adoonka macnaha yani qofka in la ciqaabiyo oo qof kalaana ciqaabi anagu sooma arkayno tan ilaahayna subxaana wa tacaala iyaduna waa ficil alla uu samayna qofkan ama hawaabin amau ciqaabinayo fahm in ahbatu lficla ficilkaas oo ciqaabida ah ama thawaabsiinta abaalmarinta hadday sugaan calaa mili lwajhi lmacquul wejigaan maanta ma arkaysaa mid lamida ah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 saa u u dowriyo sababta maalin kasta jiil cusubaa imaanaya maalin kasta midaa qaflo ku dhexaysa waxaa la rabaa in lagu baraarujiyo faslun wa ama almathalaani almadruubaani labada mathal oo mahmah ahaan loo qadaray fa ina allaha subxaana wa tacaala alleh ahbarnaa wuxuu noo khabray camaa fi ljannati jannada waxa ku sugan oo min almakhluuqaati makhluuqaadka ah oo min asnaafi almadaacimi waxa la cuno oo kala duwan ah waalmashaaribi iyo waxa la cabo oo kala duwan walmalaabis walmalaabisigii dharka la xirto iyo walmanaakix iyo gabdhaha xuurulciinta oo la guursado iyo walmasaakini guryaha qurqurxoon shiikhu marka wuxuu ku rabaa inuu arrintan kugu baraarujiyo oo ku yidhaahdo ana tashaabuha bayna mawjuudaati dunya wa mawjuudaati alaakhira eh?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 ka yahay ma garatay lilmakhluuqaati makhluuqaat in sifo ou la wadaagsado ama maaragtay kayfiye ou la wadaagsado ama ou ku dhex jiraba nacam lilmakhluuqi mubaayanata almakhluuqi lilmakhluuq laba makhluuq oo mutabaayin kala sida maaragtay naciimka maaragtay jannada iyo naciimka adduunyada hadday labadooduba ay maaragtay mubaayano ay kala yihiin ma garatay nacam falkhaaliqu acdam mubaayanatan lilmakhluuqaati isagaa ka weyn min mubaayanati makhluuqi lmakhluuq makhluuq intuu makhluuq kale mubaayano iyo kala duwanaan uu ka weynyahay allah kasila weyn wa mubaayanatuhu limakhluuqaatihi ilaahay ka fogaanta uu ka fogyahay uu ka didisay makhluuqaadkiisa acdamu asagaa ku weyn min mubaayanati mawjuudi alaakhira aakhara waxa jooga limawjuudi dunya uu ka fog yahay id ilmakhluuqu aqrab ila lmakhluuq makhluuq asagaa makhluuq kale u dhow almuwaafiqi lah waafaqsan fi lismi ismiga min alkhaaliq ila lmakhluuq alii khaaliqa intuu makhluuq u dhow yahay wa haadaa arrintaana bayinun waadixun waa arrin cad marka shiiqaan matalkan hadday culmmada ay arkeen laakiin anigu kutub hore kama arkin wax sheeg ugu horeeyey hadday culimmada arkeen way sheegi karaan intii dalaacday labadan matal wax kutub hore ku arkay jira jiraan labada asal oo culimmadii hore waa ay sheegeen laakiin labadan matal aniga kitaab hore kama akrina dee culimmada arkay way noo sheegi doonaan walihaada sidaa darteed iftaraqa annaasu fii hada almaqaam alaaa firaq dadku marka maqaamkan oo ah in waxyaalaha qaybaadkaa la rumeeyo jumlatan wa tafsiilan loo wada rumeeyo ama aakharaha ku tacalluqdo ama sifaatka alleh oo iyadana kunhigoodu naga maqyaha ku tacalluqdo ama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 iyo walmaxduuraati almanhiya canha iyo maxduuraadkii xaaraamtii la iska reebay lahaa ta'wiilaat ta'wiilaaday u samaynayaan baatina oo baatina tukhaalifu khilaafsan maa yacrifuhu lmuslimuuna minha waxa muslimiintu ay yaqaanin annagu salaadaha shanta sidaa casirka hadda aan suganayno in la oogo kayfiyadii rasuulka alayhi salaatu salaam shuruudeedii maca arkaanteedii soomka sidaan hadda aan soomanahay imsaaq min almuftiraat min alfajri ilaa guruubi shamsi xajka sida loo yaqaan wahaakadaa zakadii sida loo yaqaan laakiin ayagu wax kaloo la aqoon oo nabigana ku fasirin wax ku fasir aan la arkinay keeneen kamaa yata'awaluuna salaata alkhams salaadaha khamsada ayay fasirayaan iyo wasiyaami shahri ramadaan wa xaji lbeyt fayaquuluuna waxay leeyihiin ina salawaati salawaat alkhams ee shantaa macrifatu asraarihim sirtooda in la barto way muriidku inuu shiiqa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 in lagu been abuurtay wa taxriifun likalimaat kalaam illahi kalaamka alle oo la taxriifiyo oo la dooriye warasuulihi xan mawaadici laga dooriyo wa ilxaadun leexin fii aayaati illahi aayaadkii la leexiyo oo dhinacii ay haystamaan dhinac kale loo leexiyo waqad yaquuluuna waxay leeyihiin mararka qaarkood qaaraa kala duwan oo marka afgobaadsanayaan waxay leeyihiin ana sharaa'ica talzamu lcaamata caamaday laazimkuta duuna alkhaasa wax kastood soomaalida ku aragto meel unbay kasoo guureen kitaab diinuunbay kasoo guureen kuwii dhihi jiray maarata annaga salaad waana la koryeelo iyo kacbadaan kusoo tukanaa iyo marfuucul marfuuculqalamaan nahay kutub gaablow kutubo shayddaanay haysteen waa kana kutubahaas ayay maarata kasoo guursadeen waqad yaquuluuna inay yidhaahdaan dhici karta ana sharaa'ica talzamu alcaama dadkaan dadweynaha guud ay laasim ku tahay duuna alkhaasa dadka gaara ale nin wuxuu u sheegay dadka qaarkood oo maaragtay baatiniyada ah inay gabdhaha u khidmaynaya ay leeyihiin haddii ay faaxisho ay warsaan annaga xaaraam naga ah maaragtay oo waxyaalaha muxaramaadka xataa istixlaalanaya ma garan qofka aniga loo sheegaa ii sheegtay gabar ka mida u sheegtay dadka noocaa u dhaqma marka waxaasoo dhan waa wax jiro waay ma garan ya ya ina miya ha waqad yaquuluuna inay yidhaahdaan dhici karta ina asharaa'ica sharaa'icu talzamu alcaama caamaday laazimaysaa duuna alkhaasa faidaa saara rajulu min caarifiihim hadduu kamid no kuwa wax yaqaana wa muxaqiqiihim kuwa oo meel fogaada muxaqiqiinta muwaxidiin hadduu kamid noqdo tawxiidkooda waa kufri iyo zandaqaho rafacuu canhu lwaajibaat waajibkaa laga rafciyaa wa abaaxuu lahu lmaxduuraat maxduuraatkana waa loo baneeya waqad yuujadu waa alle helaabaa dhici karta fi lmuntasibiina ila tasawuf kuwa suufinimada u nisba sheegta wasuluuki man yadkhulu bacda hadihi lmadaahib marka baatiniyada keliya maahane qaar suufiya u nisba sheegta ayay bahashaan usoo gadoontay oo annaga hadda baatiniya ma yaqaan laakiin waxaa waxaa laga maqlaa suufiyada qaarkood inay maaratay ilayhin salaadiina waana la kor yeelay qaarna hadda laga warinayo ay leeyihin annaga maxduuraadku waa noo banaaya walciyaadu billah wa haaulaai albaainiyatu kuwan baainiyada ah, walmalaaxidatuna ajmaca almuslimuuna waxay ku kulmeen calaa anahum ayagu akfaru min alyahuudi wanasaara yahuud iyo nasaara ka gaarsan yihiin sababta yahuud iyo nasaara jumlatan sharaaicday waafaqsaway qirsan yihiin laakiin kuwaanu sharaa'ic iyo midna iyo ambiye iyo marka fiiri sheikha sow qoloba qolo